bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlih وصxaabatihi أجmaعiin faxadaثnii jamc min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صاlح bn cabd اllahi الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiعا bisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qamusa mawla cabdillahi bn cmr bn caas can cabdillahi bn cmr caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalيh wali wslm alraaximuuna yarxamuhum alraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsama wmin daraa'iqi raxmati raxmat almucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuul almutuun khaasatan usuul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati alcajl walaajil fahada huwa almajlis athaalit wasittiin min majaalis iqra'i washarxi kitaab riyaad saalix ilimaamu nawwi caleyh raxmat ullah fii leylat athulahaa asaadis min shahri rabiici alawal cami alfin arbacumiya waamaani waalaaiina hijrat mustafa sala allahu alay wslam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين يسر الله الاتباب والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كانوا مجلسكii saddex iyo lixdanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka riyaad الصاalixiin limaam الnawowi caleyh raxmat ullah habeenkana waa habeen talaado ah lixda bisha rabiic alawal kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam kitaabkan waa kitaab alumuur almanhiyi canha baabkan waa baabu taxriimi intisaabi alinsaani ilaa hayri abiihi wa tawaliihi ilaa hayri mawaaliih baabu taxriimi intisaabi alinsaani qofka inuu nasba sheegta xaaraannimadeeda ilaa hayri abiihi aabihiis waxaanan ahayn ama qof aabihiis aanan ahayn iyo wa tawaliihi inuu weli ka yeesho ood sayid amaba naasir ka yeesho ilaa hayri mawaaliihi qolyihii xoreeyey cidaan ahayn inuu weli ka yeesho ood walaagi siiyo xaaraannimeed ayuu imaamku u baabaystay aleyh raxmatullah haddii qofka aabbihiis u yaqaano inuu aabbihiis magaciisi ku abtirsado ayaa loo baahan yahay isagoo ogsoon hadduu aabbihiis marka diida inuu ku abtirsado xaaraannimo culus iyo waciid culus ayaa ku soo arooray kadalika waxaalatu addoonka marka la xureeyo cidda xuraysay ayaa iskale walahiisa siduu nabigeena u yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alwalaau liman actaq qofkii xureeya unbaa iskale walah marka qofka isaga oo ogsoon inuu weli qofkii xureeyo qof kale u yahay inuu qolo kale yidhaahdo qolo fulaan baa i xuraysay ood kuwaas mawaali ka dhigto iyadna inay xaaraan tahay ayuu imaamku baabaystay caleyh raxmat xadiid kun sideed boqol iyo labaad wacan sacd bn abi waqaasin radia allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu aleyh waali wasalam qaala nabigan wuxuu yidhi man iddacaa qofkii sheegto oo u nasab sheegta ilaa hayri abiihi aabihiis qofaanan ahayn oo yidhahda aabbahi waa hebel qofaanan aabbihiis ahayn wa huwa yaclamu isagana uu ogsoon yahay annahu isaga hayru abiihi aabihiis hayrkiis inuu yahay qofka u nasab sheegana faljannatu jannada alle calayhi xaraamun dushiisa xaram bay ka tahay weeyaan muttafaqun caleyh qofka marka inuu aabihiis cadig laga maarmaynin haddii kale wuxuu ku dhacayaa arrintaas culus xadiid kun todoba boqol kun sideed boqol iyo saddexaad wa abi hurayrata radia allahu tacala anhu can nabiy nabigeena wuxuu ka wariyy sal allah alay slam qaala nabigeena wuxuu yidhi laa tarhabuu waar hadiidina can aabaa'ikum aabbayaalkiin hadiidina weeyaan oo qofka abihiis uusan inkirin faman raqiba qofka inkira oo diida can abiihi aabihi faqad fa huwa kufrun ka isaga waa gaalnimo weeyaan waa gaalnimo ayuu nabigeena le calayhi salatu slam mutafaqun caleyh kufrigan marka waa kufriga asqarka ahaa allaahuma qofka inuu banaysto oo arrinta idin ay u banaanta isagoo ogsoon inay xaaran inuu banaysto istixlaal maxaa yeele macsiyo muxuu ahaa shay kastoo macsiyo ah qofka markuu la imaado macsiyo ay noqonaysaa laakiin haddii aad u fala isaga oo muxuu ahay inay macsiyata ogsoon haddana u banaysto oo muxuu ahay istixlaal sameeya markaas wuu ku gaaloobaa weeyaan xadiid kun sideed boqol iyo afaraad wacan yaziid ibnu shariikin ibni aariqin qaala wuxuu yihi ra'aytu waxaan arkay caliyan sayid cali ayaan arkay radia allahu tacala anhu arda cala almimbari isagoo mimbarka saaran yakhtubu weliba khudbayna fa samictuhu waan maqli yaquul isagoo lah laa maya laa markuu leeyahay su-aal waxaa ka horraysay sayid cali la weydiiyey radia allahu tacala canhu arda ma shay baa jira uu nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam haddii aad aalubeytka tihiin amaba cali aad tahay idinku khaas yeelay oo gooni ood haysataan oo cilmi dheeri ah miyaa jira jawaabtu waxay noqotay laa maya wax cilmi gooni ah oo ligu khaas yeelay amaba nagulu khaas yeelay ma jira weeyaan wallaahi baan ku dhaartay weliba mimbarkuu saarnaa laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa cindana annaga agtanaga ma ahaanin min kitaabin kitaab oo naqra'uhu aan akhrina ilaa kitaab allahi kitaabka alla mooyaane subxaanahu watacala ood ummaddaba ay wada taqaano ay wada akhrisato weeyaan iyo wamaa fii hadihi saxiifati iyo waraaqdan aad aragtaan oo gacantayda ku jirta waxa ku qoran mooyane fanasharaha kadibna cali bn abi aalib wuu fidiyey oo muxuu ahaa waraaqdii ayuu kala fidiyey fa idaa fiiha waaba ku sugan tahay asnaanu libili geela dadiisa geela diyada lagu bixiyo inta loo kala saaro xeeqa qaybta noqonaysa qaybta ibnolabu noqonaysa wamaa ilaa dalika qaybahaas geela qofka diyada mxuu ahaa eh, wax dilay diy ahaan mxuu u bixiyo daaha loo baahan yahay unbaa ku qorneed weyaan fiiha waxaa ku qoran asnaanulibili geela da'yaalkiisa iyo ashyaau waxyaaba oo min aljiraaxaat dhaawacyada ah marka la isgaarsiiyo sida dhaawacyada ayada muxuuah loo kala guta arrintaan baa ku qornaa wayaan nabigeena ka sugan calayhi salatu wa fiiha waxaa ku sugnaa qaala rasulla rasulka alle wuxuu yidhi sala allahu alay ali slam ku qornaa almadiinatu magaalada madiina xaramun waa xaram magaalada madiina waa xaram weeyaan maa bayna cayrin buurta la yidhahdo cayr inta u dhaxayso ilaa thawrin ilaa buurta thawr la yidhaahdo magaalada madiina inta iyada ah waxa weeyaan waa xaram cayr wuxuu ka jiraa magaalada madiina dhanka koonfureed oo maka xaggeedu ka jiraa thawrna wuxuu ka jiraa dhanka waqooyi oo buurta uxud ayuu ka dambeeya waa buur yar oon aad u weyneyn oo uxud ka dambeeya lidaalika uxud waxay soo gelaysaa xaramkaay ka mid tahay weeyaan xuduudka xaramka marka dhanka koonfureed nabigu wuu xadiday calayhi salaa slam wuxuu ku xadiday cayr dhanka waqooyin wuxuu ku xadiday thawr cayr marka waa buur weyn oo magaalada madiine marka la soo gala ku taallo waxay udhexaysaa marka kontaroolka laga soo gala magaalada ama taftiishka meesha loo yaqaano iyo meesha laga xarmado abaara cali abyaara cali ama dilxulayfa oo magaalada madiine soo gudahe gudaheeda soo gashay inta udhexaysa buur ku taalla oo koonfurta kasoo jeedo aad weyn weeyaan biro dheer baa ka suran qofkii taga u arki karaa biro dheeroo birahan muxuu aha telefoonada waxyaabahaasoo dheera laga suray maranka koonfureed ayna magaalada kaga taallaa jidka ayay marka dhanka mididka xigtaa ka imaada dhanka maka marka maka laga soo jeedo buurtaas marka waa cayr buurta thawrna waa buur yaroon aad loo wada aqoonin dadka dhan mooy cayrta waa la wada yaqaanaa laakiin thawrta lama yaqaano magaalada buurta uxud ay waxay ka xigtaa dhanka waqooyi waana buur aad u yar oon aad xataa aad loo aqoonin aad loo aqoonin weyaan marka intaas inta udhexaysa nabigan wuxuu ku sheegay inay xaram tahay dhankan kalena waxaa weeyaan xara sharqiya wa xara alharbiya shiilamadowda muxuu ahaa galbeed iyo shiilmadowda mxuu ahaa eh, qorax ka soo baxaggeed ayaama waa beri ayaa waxaa weeyaan labadaas dhan ayaa ayadna xuduudku yahay lidaalika hadda waxaa la sameeyey magaalada madiine xuduuddeedii waxaa loo suray albaaba derbiyo waweyn oo sida albaabka iyo xaramka usamaysan albaabihiis u samaysan oo waweyn ayaa loo suray oo lagu qoray haadaa xaddu bidaayat alxaram haadihi nihaayat alxaram oo muxuu aad u waweyn taqriiban intaas la eg oo aadna u dheer ayaa loo suray oo magaalada dhan lagu wareejiyey marka hadda looma baahna in laisku dhiba qofka halkaasbuu fiirsan weyaan almadiinatu magaalada madiine xaramun waa xaram maa bayna caynin buurta cayr la yihahdo ilaa tawrin tawr laga gaaro faman axdaa qofkii soo dirsiyo fiiha magaalada madiine dhexdeeda xadaan bidca iyo xumaan kusoo dirsiyo xadadka marka bidcada caadiga waa noqoni dhibaato diineed ama dhibaato adduunya amaba dad la dhibaatayna waa noqonaysa weyaan faman axdaa qofki soo dirsiya fiiha magaalada madiine dhexdeeda xadaa wax kusoo kordhiyo ama diintii wa kusoo kordhiyo bidca la imaado amaba fisqi iyo ulmi iyo dhibaato ha la imaado amaba waxaa weeyaan dadkii waxyaaba muxuu ahaa aan u habooneyn oo dhibaato ha u geysto wax un soo dirsin ah oo diintii alla ogoleen qofka magaalada madiine kordhiyo faman axdaa qofka soo kordhiya oo soo dirsiya fiiha magaalada madiine gudaheeda xadaan wa soo kordhi wax soo kordha oo shay soo kordhiya shayga asagao oon fiicnayn aw aawaa amaba soo duma muxdian qof xumaan wada ah sharwado ah ama bidca ha wada ama dulmi ha wada amaba fisqi ha wada qofki soo dirsi mxuaha soo duma fa calayhi dushiis ha ahaato ama alayhi waa fa alayhi dushiis waxaa ahaatay lacnatullahi lacnada alle subxaana wa tacaala iyo wlmalaaikatmalaaigta lacnadeeda iyo wannaasi dadka nacladooda ajmaciina dhammaan laa yaqbal llahu alla kama aqbala minhu isaga yowma alqiyaamati walaa cadlan fardan lagama aqbalo walcaksu waxaa kaloo la dhihi karaa sarfan farad lagama aqbalo walaa cadlan sunan lagama aqbalo tan dambe jamhuurta ayaa qabto tan dambena in yaroo culimada ayaa qabto weyaan kadalika sarfan tawbana waa la yidhahdaa cadlankana waxaa weeyaan xiilo iyo wixii lamidkaa lagu fasiraa marka qofkii la imaad arrinta ayada khayrlaawo ayuu noqonaya qof aanan farad laga aqbalaynin sunno laga aqbalaynin tawba laga aqbalaynin inkaaray ku dhacday ayuu noqonaya marka xumaan magaalada madiine la qasdo oo magaalada madiine xaramkaas la garo amaba qof xumaantaa wata soo dhawaysto hoos soo gashto lacnada alle tan malaaigta iyo dadka mxuu ahaa dhan nacladooda kadibna farad iyo sunaa lagama aqbalo waa arin aad u dhib badan oo xanuun badan weyaan khatarna ah laa yaqbal llahu alla kama aqbala yowma alqiyamati maalinta minhu xaggiisa yowma alqiyamati maalinta qiyama sarfan farad lagama aqbalo walaa cadlan suna lagama aqbalo amaba sarfan eh, suno lagama aqbalo walaa cadlan faradna lagama aqbalo weyaan dimat lmuslimiina muslimiinta ballantooda waaxidatun waa mid weeyaan muslimiinta ballantooda waa hal yascaa waxaa u socda oo u shaqeeya oo mas-uul ka noqda bihaa ballantaas muslimiinta ay leeyihiin adnaahum kooda ugu liidaan ugu hooseeya weeyaan kaas ayaa u istaagi karo faman akhfara qofkii ballanburiya musliman qof muslim ah oo ballan muslim aad soo qaaday iyo qof aad badbaadiyey qofkii muxuu ahay ku buriyo oo arinta ayadeed mxuu ahaa takrifal ku sameeya oo jeexa arinta ayada facalihii dushiisa waxaa ahaato ama way ahaatay lacnatullahi naclada alle iwalmalaaigta mala'igta nacladooda iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaantood laa yaqbal llahu laka ma aqbala minhu isaga xaggiisa yowma alqiyamati maalinta qiyaama sarfan sunna walaa cadlan fardan kama aqbala amaba cagsiga waman iddacaa qofkii sheegto oo u nasab sheegta ilaa hayri abiihi aabiis midaan ahayn aw intama u nasab sheegta ilaa hayri mawaalihi qolyihii xuray qolyaaan aheen yidhaahda kuwa ayaa xoreeyey fa calayhi dushiisa ha ahaatay lacnatullahi alle iyo walmalaaikata mala'igta iyo walnaasi dadka ajmaciin dhammaantood laa yaqbal allahu alla aqbal minhu xaggiisa yowma alqiyamati maalinta qiyama sarfan walaa cadla sunno iyo faratoon lagama aqbala muttafaqun calayh dimmatu lmuslimiina muslimiinta dimadooda cahduhum ay cahduhum waa ballantooda weeyaan iyo wa ammaanatuhum ammaanadooda wa akhfarahu naqada cahdahu ballantiisu ayuu buri wsarfu sarfiga atowbatu atowba ayuu imaamku fasira aleyh ramat ullah hadalka imaam nawwi askala wa qiila waxaa alxiilatu waa xiilad walcadlu cadaalad weeyaan walcadlu cafwan walcadlugana alfidaau furasha weeyaan marka macaanidii horaan sheegnay oo faradkii sunnada ahaa iyo kuwaanba isku darsa intaba ilahay kama aqbala subxanah wa tacala ayuu nabigan leh alayh slat slam xadiid kun sideed boqol iyo shanaad wa can abi darin waxaa lewi radi allahu tacala canhu anahu isaga samica wuxuu maqlay rasuula rasuulka all sala allahu aleh ali waslem yaquul isagoo le laysa ma ahaanin min rajulinin oo idacaa u nasab sheegtay ligayri abiihi aabihiis midaanan ahayn wa huwa isagan yaclamuhu uu ogsoon yahay ilaa kafara ilaa kafara wuu gaaloobaa kufriga waa kufriga asqarka ah saan hor u sheegnay yaraa weeyaan inuu bannaystaba waa gooni waman iddacaa qofkii mxuu ah sheegto waman iddacaa qofkii sheegta maa laysa lahu wuxuusan lahayn oo ku dhego yidhahdo waxa anaa falaysa mina mid maahan ha ka diyaarsada maqcadahu meeshuu ka fariisan lahaa min anaari naarta alla ka fariisan lahaana ha u diyaargarooba diyaar bay u tahay weyaan waman dacaa qofkii ugu yeera rajulanin bilkufri gaalnimo ugu yeero oo ugu dhawaaqa hebelo gaalow yidhaahdo aw qaala yidhahda caduw allah cadowga allow walaysa usan kadalika ilaa haddii arrintaa dhacdo xaara calayhi kufrigii iyo cadownimadii isagay kusoo laabataa muttafaqu caleyh wahada lafdu riwaayata muslim baabu taxdiiri isaga degitaan laiskaga diga ayuu baab yahay min irtikaabi maa shay in la dul fuulo oo lala imaadanaha uu reebay allahu alla weyne caza qaalib ahay wajalla weynaaye aw rasuulahu rasuulkiisa uu reebay canhu xaggiisa in loo bambaxa oo lagu dhaca in liiskaga diga ayuu imaamka baabkan u baabaystay caleyh raxmat marba hadduu allah subxaana wa tacala wax u diido nabigiisana calayhi salaa slam wax diido labadaas muxuu ahay diidma in loo dhowaado waa khatar weeyaan haddii marba aad arrintaas ku dhacdo arrin culus ayaad ku dhacday oo halisa ah weeyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi falyaxdar haka degtoonaadeen falyaxdari ladiina falyaxdari haka degtooda ka degtoonaadeena aladiina kuwii yukhaalifuuna dabamarayan can amrihi alla amarkiisa an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun fitna inay ku dhacda haka degtoonaadeen weeyaan aw yusiibahum uu ku dhaca cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiye weeyaan ragga ayaga ah, oo allah subxaana wa tacaala wuxuu reebay amarkiisa khilaafayaan ha ka digtoonaadeen fidna inay ku dhacdo fidnada waxaa weyan qofka qalbigiisa in la wareejiyo gaalnibay ku dhacdo halisa weeyaan amaba la cadaabo wa qaala tacala wuxuu yidhi wayuxadirukum wuxuu idinkiiga idinkiiga degayaa allahu alla weyna nafsahu naftiisa ayuu idinkiga digayaa oo allah subxaana wa tacala naftiisa haddii aad awaamirtiisa aad qaadan weyda oo qofku qaadan waaya nawaahida uu ku dhaca cuquubada uu naftiisa rabbi subxaana wa tacaala na cuquubadeey ayuu nooga digaa weya ilaa naar yaa iskale allah subxana wa tacala jannana asaga iskale weyaan subxana wa tacala cuquubo marka xaggiisa ay ka ahaatay weyaan culimada qaar waxay ku fasirayaan cuquubo nafsiga laftirkeeda cuquubo ay ku fasirayaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi ina badsha rabbika rabbiga qabashadii la shadiidun waa mid daran weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi wakadalika sidaas oo kale ay akhdu rabbika rabbiga qabashadiisa ahaatay idaa akhada markuu qabta alqura ahlulqura dadka qaryada muxuu ah u saaxiibka weyaan wa hiya iyadana daalimatun mid muxuu ahay gardariilab ama gardarab badan la imaaday ah dulmi badan la imaaday ina ahdahu alla qabashadiisa aliimun mulimun waa mid aad u xanuujiya shadiidun aad u daran weeyaan marba hadduu alla subxana watacaala dad mxuah magaalo degan uu qabto ama dad meel degan uu qabto aalimiina qabashadiisa aad bay u darantay yuu rabbi subxana watacaala xadiid kun sideed boqol iyo lixaad وcan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sal slam qal nabigeena wuxuu yidhi ina allaha laweyne tacala karay qaaru wuu qiiroodaa alla subxana wa tacaala wuu masayraa markii masayr la yidhahdana qalbigaada iyo carabkaada toonayay kusoo dhicin iyo caqligaada khayradii iyo masayrka bini aadamka iyo masayrka xayawaanka iyo masayrka noocaasa waa khayra taliiqu bicadamati اllaahi wa jalaalihi wa kibriyaa'ihi wa malakuutihi wa daatihi waa khayra isaga u qalanta weeyaan teennoo kale ma ilan allah subxana wa tacala waxaan usugnay inuu leeyahay yad gacan inuu leeyahay lo aan usugnay oo aayaadka qur-aanka usugay iyo xadiista nabigeena ala sla slam inuu wejhi leeyahay ayaa rabbi subxana watacaala uu isu sugay isagaa isu sugay laakiin wejigiisa ma wejigaadoo kale ah abadan marba qofka waa inuu waxyaabahaasoo dhan madaxiis ay kusoo dhicin marka hayrada iyo arintaas iyada ah oo arrin u qalanta allah subxaana wa tacaala ina allaha la weynaya qaar wuu qiiroodaa wahayrat allah khiirada allana an yatiya inuu la yimaado weeyaan almaru qofka maa xarama allahu calayh alla wuxuu ka xaranya inuu la imaado alla subxana watacala waa ka qiiroodaa muttafaqun calayh baabu maa yaquuluhu qofku wuxuu ku qowla ayuu baab yahay oo yafcaluhu mxuu ahaa baabu maa yaquuluhu wuxuu ku qowla ayuu baab yahay oo yafcaluhu uu falaa man qof irtakaba fuulay oo la imaaday manhiyan canhu wax liska reebay haddii aad wax dembi ku dhacda maxaad falaysaa maxaadna ku qowlaysaa imamka halkaas u baabaysta caleyh raxmat ullah qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi waimaa yanzaqanaka hadduu ku gujiyo ama uu ku dura ashayaanu shayaanka waimaa yanzaqanaka hadduu ku dura ama uu ku gujiyo min ashayaani shayaanka xaggiis nasqun duritaan ama gujin fastacid ka magangan billaah alla weyne dembi ayaad shayaanka kugu turood aragtay hadal xunaad ku dhawaaqday fiiri xunaad fiirisay taabasho xunaad wax taabatay wamaa ilaa dalika markiiba bood acuudu billahi min ashayaan rajiim bood oo qof waxaad noqotaa shaydaankiia mxua waran kugu dhuftay ama leeb uu watay iyuu kugu dhuftay marka markiiba allah subxana wa tacala maangel isaga ayaa ka adag isaga ayaa kaa badbaadin kara waimaa yanzaqannaka min ashayطaani nasqun fastacid biاllah allah subxana wa tacala maangel weeyaan wa qaala tacala alle wuxuu yidhi ina aladiina akhyaartii ittaqow alla ka baqay idaa masahum hadduu taabta aa'ifun waswaas hadduu taabto amaba maritaan uu mara min ashayaan shayaan xaggii ka ahaaday tadakaruu cuquubada alla ay markiiba xasuusanayaan dembiga ay la imaadeen iyo waswaaskaas iyo nasqigaas mdayfkaas uu sameeyey shaydaanka iyo ibliiska uu sameeyey cuquubada ka imaan karto ay markiiba xasuusanayaan fa idaa waaba iyadoo hum iyaga mubsiruuna arrintii ayada ahayd caddaystay ay u muuqata oo waddadii falaaxa iyo waddadii toobakeenka markiiba ku dhaqaaqan weeyaan ina aladiina alla ka baqay idaa masahum hadduu uu taabta aa'ifun waswaas gujin oo min ashayaan shayaan aggii ka ahaatay ama taabasho tadakaruu cuqubada alla ay markiiba xasuustaan fa idaa humaaba iyagoo mubsiruuna markiiba toobakeen iyo alla ku xirnaan u dhaqaaqa weeyaan waqaala tacala alla wuxuu yidhi waladiina akhyaartii idaa facaluu markay falan faaxishatan wax xun ay la imaadaan aw dalamuu ama ay dulmiyaan ay ku gardaroodaan anfusahum nafyaalkooda nafsida loo gardaroona waxaa loo qofka inuu wax ilaahay uu ka reebay ay la timaado weeyaan ama wuxuu rabbi faray subxaana watacaala ay la imaan weyda dakaru llaha alla xusayaan fastafaruu kadibna dembidhaafay all ay weydiisanayaan alla lidunuubihim dembiyaalkooda waman yakfiru yaa dhaafi adunuuba dunuubta ila allahu alla mooyane maya cid kaleo alla aan heno dembi dhaafta lama arka weeyaan walam yusiruu kuma madax adaygaan oo kuma baaqi noqdaan calaa maa facaluu wixii ay faleen oo dembi ah wahum yaclamuuna iyagoo ogson abaalkooda maqfiratu waa dembidhaaf oo min rabbihim rabbigooda xaggiiska ahaatay iwa jannaatun jannooyin tajri ay dareerto oy socoto min taxtiha hoosteeda alaraar wabiyaala oo nooc walba ah fiiha anhaaru min maain hayri asin waanhaaru min labanin lam yatahayar acmu anhaaru min khamrin ladatin lishaaribin anhaaru min casali musafa webiyaalkaas noocaasoo muxuu ah caanaha iyo waxaa weeyaan malabka iyo khamrada khamro janno ah khamro adduun ma aha iyo biyo qiimo badan iyo caano iyo wax walba lah weyaan webiyaalkaas ayuu qofka asaga helaya w wajanaatun webiyaalo tajri ay dirartay min taxtiha hoosteeda alanaar webiyaalo khaalidiin ayuu ku waraya fiiha iyada wanicma waxaa wanaag badnaaday ajru lcaamiliina kuwa alla u shaqeeyo subxaana wa tacaala oo alla wuxuu faray la imaado oo cibaadada iyo wanaagga la imaado kuwaas waxaa mxua nicmo badnaaday ajarkooda ayaa nicmo badnaaday ayuu rabbi le subxana wa tacaala xadiidku sideed boqol iyo todobaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra man xalafa qofki dhaarto oo faqaala yidhahda fii xalifihi dhaartiisa ku dhawaaqa bilaat sanam kale iyo laato ku dhaarto iyo walcuzaa sanam kale iyo cuzaa ku dhaarto falyaquul ha yidhahda laa ilaaha ila allah maxaa yeele islaamnimadii ayuu ka booday dhan ayuu baxay weeyaan waman qaala qofki lisaaxibihi qofka saaxibkiis ku yidhahdo tacaala warkaaliniyo uqaamirka uqaamirka aan kula qimaar ciyaare qimaarka aan kula ciyaare falyatasadaq ha sadaqaysto weeyaan oo qofka asaga dembi ayuu ku dhacaye sadaqaha la yimaado weeyaan marka Eh, qofka marka waxaa loo baahan yahay inuu ku dhaarto allah subxana wa tacala wax kale lagu dhaarto lama ogola wax kale lagu dhaarto lama ogola weyaan qamaar iyo waxyaabaa macsiyo ahna qofka inuu qofka ugu yeero ayadna lama ogola weeyaan eh, kitaabkii alumuur almanhiya canha halkaasu ku dhammaaday hadda waxaan insha allahu tacala aan gelaynaa kitaabka u dambeeya eh, mxuu ahaa kitaab riyaad saalixiin kitaab ka horeeya hal kitaabma insha allahu tacala ah kitaabkan hadda aan bilaabi doona ah, ka dambeeya weeyaan kitaabkaas marka waxaa la yidhahdaa kitaab اmanhuuraat wاlmulax kitaabu اlmanhuuraat kitaabu اlmutafariqaat wa waxyaabo kala duwan oo badan ayuu imam kusoo jamciyey axaadiis badan axkaam tiro badan aadaab daban iwalmulax axaadiis qalbiga iyo caqliga iyo jirka iyo qofka u roon oo kala duwan ayuu imaamka caleyh raxmatullahi kusoo kordhiyey mulaxda marka waa waxyaabaha nafta ay macaansato oo wanaagsan ayaa la yidhahda weyaan muxuu aha manhuuraadkana waxyaaba kala tatagsan oo kala duwan oo hal baab aanan wada maraynin wa kitaabu almanhuuraat kitaabka axaadiista iyo axkaamta kala duwan ay kusoo arooraysa iyo walmulax waxyaabaha nafta ay jeclaysiisanaysa weeyaan baab lmanhuuraat baabkaas wuxuu yahay baab lmanhuuraat walmulax halkan baab un baaba ku yeelaba baab kale oo meesha ku jira oo wey inuusan jirin aan filayaaba walcilmu cind allahi caza wajal xadiid kun sideed boqol iyo sideedaad waxaa marka xadiidkan wuu dheeriya waana yar adagyahay marka dhexdaa la dhuuqsada waa yardheeriya waana yar adag yahay axaadiis dheer waxaana soo mari jirtay aad u fudud laakiin kan wuuna yar dheer yahay wuuna yar adag yahay wuxuu ka warramayaa addajaal xadiidkan laga bilaabay ilaa laba iyo toban xadiid noo imaan doonta insha allahu tacaala waxay ka hadlayaan almasiix addajaal nasal allaha an yunajina min sharihi wacan nawaas ibni samcaan waxaa le radi allahu tacala anu qal wuxu nawaas dakara wuu rasuullah rasuulka all sal allahu aleh ali waslm addajaala dajaal ayuu nabiga sheegay daata adaatin aroorada ka mid ayuu sheegay dajaal weyaan daata kadaatin aroorada ka mid a ah ayuu nabigu wuxuu sheegay dajaal fakhafada hoos buu u dhigay fiihi dajaal qiimo inuusan lahayn inuusan macno lahayn inuusan waxba taraynin ayuu nabiga sheegay warafaca haddana kor buu qaaday oo beladiisa iyo hawlkiisa iyo dhibaatooyinka u wata iyo dadka siduu u baadiyeyna ayuu nabiga haddana kor u qaaday xataa danannaahu ilaa aan ka malaysano oo ninka dajaal aan ka malayna fii aa'ifati nakhli geedtimireedyaha nagu dhegnaa oo naga fogayn qayb ka mida inuu ku dhex jiro ilaa aan ka malayn oo dajaalkiiba halkaas taagan yahayba dhowaantuu nabiga soo dhoweeyey iyo waxaa weeyaan khatartiisa iyo maruu mxuua hoos u dhigay iyo maruu kor u qaadaba xataa danannaahu ilaa aan ka malayna dajaalka fii aa'ifati nakhli geedtimireedyada mxuua nagu dhegnaa oo naga fogayn qayb ka mid inuu ku jiro weeyaan falamaa ruxnaa ilayhi markii aan nabiga aadnay markaan u tagnay weyaan arintii nabigu wuu sheegay kadibna mar labaad ay ku noqdeen ruxnaa marka fadhiga asaga ahaa maaha fadhiga ay nabiga u tagayaan waa fadhi kale falamaa ruxnaa ilayhi markaan nabiga u tagnay carafa wuu gartay daalika arinka asaga ahaa dajaal sheekada uu ka sheekeeyey nagu dhacda nabiga sheegay calayhi salaat slaam sida inoo murjisay sida inoo xanuujisay sidaan u baqnay wejiga nagu nabiga ka akhrista calayhi salat slaam falamaa ruxnaa ilayhi markaa nabiga u laabannay oon u tagnay carafa dalika arrinka ayuu gartay fiina anaganuga garta weyaan fa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salat slaam maa sha'nukum maxaa idin daaray say wax idinka yihiin qulnaa waxaan yaa rasuul dakarta waad sheegtay addajaala dajaal ayaad sheegtay alhadaata saaka ayaad sheegtay aroorti fa waad hoos dhigtay fiihi isaga oo waaqiima tirtay macnawa inuusan lahayn waxba uusan tari karin ayaad sheegtay warafacta korna waad u qaaday o aad baad u weynaysay oan ku wareernay marka xataa dananaahu ilaa aan ka malayna fii aaifati nahli geetimireedyada qayb ka mid inuu ku jiro weyaan fa qaal wuxuu yidhi hayru dajaali dajaal hayrkiis ayaa akhwafanii cabsogeliya calaykum dushiinna weyaan wuxuu la jeedaa dajaal cabsidiisa waxyaabaha keena wfka aan ka baa wf ka weyn ayaa jira weyaan ayr dajaal dajaal ayrkiis ayaa ahwafanii cabsigeliya calaykum dushiina oo dajaal wa cabsida aan kaga qaba mid ka weyn ayaa jirta weyaan oo dajaal wax weyn ayaa jira weyaan in yakhruj dajaal hadduu soo fa ana aniga oo nabi maxamed alayh slat wa ana anigana cafwan wa ana anoo nabi maxamed fiikum aan idin dhex jooga hadduu ana aan idin fa ana aniga ayaa xajiijuhu idinkala murmaa oo xujo ka horgeyna duunakum adinka sokodiin adinka mxuu aha mas-uuliyadeed ma saarna hawshaas inaan ninkaas aan qoorta u gala oon difaaca oon beentiisa iyo wuxuu wata aan ummadda aan u caddeeyo oo inuu beenalay aan u caddeeyo anigaa mxuua u xilsaaran ayuu nabi yidhi alai slat slam fa ana aniga oo nabi maxamed ah axajijuhu idinkala dooda duunakum adinka sokodiin adinka shuqul mxuu ahay mas-uuliyadeeda ma saarna haddii aanoo nool uu soo baxa weeyaan wain yakhruj hadduu soo baxa walastu aanaan ahayn fiikum adinku dhexdiina joogin waa hadda sidaa haddaanahoo kale weeyaane fakulu mri'in qof la arka xajuju nafsihi naftiisa isaga ayaa mxu difaaca isaga ayaa looyar u noqoni isagaa iska difaaci muxuu ahaa oo xujadii uu dajaal iskaga difaaci lahaa isagaa laga rabaa weeyaan wallaahu alla weyne khaliifatii khaliifkayga weeyaan isaga ayaan muxuu ahay u xil saartay calaa kulli muslimin muslim la arkana ilaahay subxana wa tacala ayaan xil saartay xifdigiisa iyo dajaal inuu ka ilaaliyo saasuu y nabig alayh salaatsalaam inahu oo timo adag timihiisa way adag yihiin weeyaan caynuhu inahu isaga shaabun waa wiil weeyaan qaطaطun oo timo adag weeyaan aynuhu ishiisa daafiyatun way soo boodsantahay way soo taagantah ishii ayaa bannaanka saa u taalla weeyaan waaba anigoo ushabihu u ekaysiy oo ku shabaha bicabdilcuza ibnu qaطn ninka cabdilcuza ibnu qaطn la yidhahdo anooba ku shabaha weyaan ninkaas uu egyahay weyaan ninkaas wuxuu ahaa niman la yihahdo reer bani mustaliq ayuu ka dhashay wuxuu geeriyooday wakhtigii jaahiliga ayuu geeriyooday weyaan ninka isaga ah ayaa saas sifada lahaan jiray marka ninkaas oo anoo ku shabaha uu yihi nabig alai slat slam nacam faman adrakahu qofkii haleelo minkum adinka idinka mid muslimiintayey falyaqra'ha ku dul akhriya calayhi dushiisa fawaatixa suurat kahfi alkahfi bilowgeeda ha ku ahriya weyaan tobanka ayadoo horeysa siay riwaayaadka kale sheegeen weyaan inahu dajaal khaarijun wuu soo wuxuu ka soo bixi doonaa khallatan jid oo bayna ashaam walciraaq jid oo shaam oo afarta daloon sheegi jirnay ah iyo u dhexeeya ayuu ka soo dhexbixi doonaa ood soo mari doonaa weeyaan facaaa wuu fasaadin doonaa fasaad weyn yamiinan midig wacaada wuxuu fasaadin doonaa shimaalan bidax markuu jidkaas haayo ood soo socda jidkaasuun inta mxuuaha ad ku soo maraa ma dhibaataynayo ee ciidamadiisa bidaxna wuu dirayaa midigna uu dirayaa cid alle ciddi marka ay la kulmaanay baabi'inayaan oo halaagayaan cid alle cid aan rumaynin oo fasaadkaas qaarna diinta ayba ka bixinayaan oo gaalaysiinayaan facaa wuu fasaadinaya yamiinan midig iyo acaa wuu fasaadinaya shimaalan bidax fasaad ayuu mxuu ahaa midig iyo bidaxba u firinaya weyaan yaa cibaad allahi addoommaha ilaahayo fahbutuu sugnaada oo islaamnimada iyo diintan ku sugnaada weeyaan qulnaa waxaan ya yaa rasuulahyow wamaa lubthuhu fi lardi arrada intuu joogaya ninkaa dajaal la yihahda miiqaa muddo joogi qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sla slam arbacuuna yowman afartan maalmood ayuu joogaya adduunka dhanba afartan maalmood basuu joogi ninkaas oad aragteen oo salaad kasta markii aan muxuuah gelayno markaan ka baxayno cafwan inaan tacawudno oo kama ka magangalno subxana wa tacala nala faray ninka isaga afartan maalmood bas ayuu adduunka dhan joogay o yowmun hal maalin oo muxuu ahaa afartanka ka mid a ah, ka sanatin sanad ayay la tootaa weyaan xajmigeeda iyo ballarkeeda iyo wakhtigeeda sanad ayuu la egyahay wa yowman maalina ka shahrin biloo kale weyaan wa yowman maalina ka jumcatin jumca oo kale weyaan jumca waa usbuuc oo kale jumcadan wuxuu la jeedaa ka jimca ka jimca usbuuc weyaan wa ayaamihi ayaamihiisa kaleo soo harayna oo soddon iyo toddobada maalmoodoo kalena ka ayaamikum maalmihiina ay la toota weyaan caadiga ah qulnaa waxaan yaa rasul saxaabada fiiriya hawlkaas shidada waxaa kaga sii daran salaadda iyo cibaadaadka ay gudan jireen qulnaa waxaan idhi ya rasuul lahyow fadalika alyowm maalintaas alladii maalintaasoo ka sanatin sanadka la too ah atakfiina fiihi salaatu yowmin hal mxuu ahaay maalin salaadeed ma nugu filan tahay inaan shantii unu kala qaybino shan salaadood tukana ma nugu filan tahay weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena alai slat slam laa maya uqduruu u qiyaasa lahu isaga qadrahu yaastiisuyaasalaadihii intay isu dheeeyeen hadda salaada maqrib iyo salaada cisha meeqaa udhexayso waxaa udhexaysa saacad oo kale salaada muxuu ahaa fajar iyo salaada duhur meeqaa udhexaysa toddoba saac iyo bar ama toddoba sac oo kale salaada duhr iyo salaada casr meeqaa udhexaysa intaasoo kale salaada casr iyo salaada maqrib intaa udhexaysa waa intaas wahaakada marka wuxuu yidhi nabig alai sl slam uqadara waxaa marka sanadkaas meeqaa la tukun karaa haddii loo saddex boqol iyo lixdan salaadood kadibna waxaad ku dhufataa maalmood cafwan waxaad ku dhufataa shan maxay noqonaysaa kun iyo kun iyo ah, ragga xisaabaha ku fiicnay ya kun iyo kun iyo kun iyo siddeed boqol maku dhufateen ay khalaas idan eh, wadaadka wuxuu sheegay in kun iyo sideed kun iyo siddeed boqol oo ya oo shab miya kun iyo sideed boqol iyo shan iyo labaatan waxaa weeyaan sideedaba waxay ku fiicanta ma taqaanaan waa dansanya baalka waa iga dansan yihin subxaana allah ayib alcumuum waxaa weeyaan kun iyo sideed boqol iyo labaatan iyo shan salaadood sooma waa u qadara ayuu nabig yidhi alay slat slam qadaritaanka mar saasuu noqonaya qulnaa waxaana ya rasuul lahyo wamaa israacuhu degdegiisa muxuu yahay filardi arlada u degdego qaala wuxuu yidhi kalkayfi waa roob oo kale oo istadbaratu ay ka daba tagtay alriixu dabayl roob hadduu meel ku da'a kadibna markii roobkii meesha uu ku da'a ood barwaaqe dabayl ay kadibna ku dhufata dabaysha waad aragteen wax badan bay qallajisaa meesha uu mara degdegtaas ugu tagaa weeyaan oo wax hadda taqriiban ahar ama raad weynood ka tagaa lama arko ayuu cararaya labadaas macnaba waa lagu fasiri karaa weyaan kalkaythi waa roob oo kale istadbaratu ay ka daba tagtay alriixu dabayl fayati wuu u imaanayaa dajaal marka cala alqowmi qolo ayuu u imaanayaa fayadcuuhum wuu ugu yeerayaa gaalnimadii iyo ilaahinimadii ilahnimu sheegayna tabcan isaga wuxuu le ani ilahay baan ahay wuu u yeerayaa fayuuminuuna bihi way rumaynayan ilahnimay u rumaynayaan weyaan wayastajiibuuna lahu waa yeelayaan warkiisa fayamuru kadibna wuu faraya marba markii ay rumeeyaan isaga rumeeyaan oo ilaahay ku gaaloobaan subxaana wa tacaala fayamuru wuxuu faraya asamaa samada ayuu wuxuu leey samoy roobka soo daa fatumtiru kadibna matar ayay muxuu aha soo daynaysaa subxaana allah waa imtixaan waa bala laisku imtixaama waalarda arada ayuu farayaa fatumbitu wax alla wixii cagaar ahaa iyo qudaar ahaa iyo mxuu ahaa nabaat ahaa ayay soo saaraysaa weyaan waa qodob fataruuxu kadibna waxaa u soo laabanaysa calayhim iyaga saarixatuhum xoolahoodii u foofay ayaa usoo galablaabanaysa usoo noqonaysa atwala maa shaykan ugu dhayr kaanat ay ahaatay duuran xagga kuraska kuruska geela kurus ahaan subaxdii markuu muxuu ahaa ka foofayey isagoo kuruska gaabanoo ka foofaya oo iska liidan galabti markuu soo noqonaa marka wuxuu mxuu ahaa weligood kuruska geela intuu gaara weligiis intuu gaara inta ugu sarraysa geeliyo kuruskiisu intaad la ekaaday oo soo burbuurtay ayaa usoo laabanaa weeyaan aadaa la iskaga fiiriya fataruuxu waxaa usoo laabato oo usoo hoyata calayhim ayaga saarixatuhum xoolahoodii ay foofsadeen atwala maa shaykan ugu dheer khaasatan geeliya laga hadlayaae kaanat ay ahata duran xagga kuraska weeyaan wa asbaqahu intii ay ugu cano badantahay ama ugu weynaan badan tahay duruucan xagga candhada oo candhadii xoolaha muxuu ahaa canahana waday iyadoo aad usoo weynaatay ay usoo laabanaysaa weyaan wa amadahu tan ugu weynaan badan khawaasira xagga keliyahana oo xoolaha markay soo biyo cabaan oy soo cuntucunaan ay soo dhargaan keliyaha intaas la ekaanayaan marka geel hadduu yahay tusaale ahaan aad u weyn iyagoo mxuu aha geelilah ayuu usoo noqonaya haddii mxuu ahaay eh, xoolo irmaan ay yihiin ama geel ama ari ama lo iyagoo mxuu aha aad iyo aad cannadii ay caano badan u wada aad u weyn ayay soo laabanayaan waa galabtii subaxdina ayagoo waxba ay ku jirnay ay kallaheen weyaan haddii ay xoolihii cunacun haddii ay noqotan iyagoo mxuu ahay wada dhargan oo keliya halkaas ay taagan yihiin ay usoo laabanayaan weyaan roobkii aa lasoo mxuu ahay eh, loo faray cirkii dhulkii ayaa loo faray wamaa ilaa dalika <clears throat> oo dadka isaga rumeeyey oo gaaloobay weyaan nacam uma intaa kadib kuwaas marka waa kuwa isaga raacay uma intaa kadib yati wuxuu imaanaya dajaal alqowmu qola ayuu u imaanaya fayadcuuhum wuu u yeeraya gaalnimo ugu yeeraya fayaruduuna calayhi qowlahu qowlkiisi hadalkiisii ay ku celinayaan beenaalaatay leeyihiin wax ilahay ata lama arko fayansarif canhum wuu iskaga tegaya fa yusbixuuna way waabariisanayaan mumaxiliina iyagoo abaaraystay abaar jasiirad ah oo saxra iyagoo taagana waabariisanayaan weyaan laysa uusan ahayn biaydiihim gacmahooda shayan shay oo min amwaalihim xoolahoodii hal shay oo xoolaa u jooga lama arka weyaan wayamuru wuxuu marayaa bilkharibati meel burburtay meel laga guuray magaalo la degnaan jiray oo laga guuray ayuu mxuuah marayaa kharibada waa meel dhisnayd oo la degnaa kadibna laga guuray oo laga haajiray weyaan bilkharibati meel laga haajiray ayuu mxuuah marayaa fayaquulu laha wuxuu leeyahay marka kharibada ayuu la hadlayaa ahrijii soo saar unuusaki bangiyadaadii iyo dahabkaagii iyo wuu dhulka ku asnaa macdantii ayuu le soo saar fatatbachu macdantii ayaa marka dabagelaysa marka oo daba soconi intay dhul soo wada baxda ay dabageli weeyaan fatatbachu waxaa raacis kunuusuhaa kansiyaalkeedii iyo bangiyadeedii iyo wixii gudaha dhulka ku jiray ayaa muxuu ahay dabageli weeyaan kayacaasiibi naxli naxliga waxaa weeyaan shinnida kuweeda muxuu ahay ragga ah amaba labka ah sidii ay muxuu ahay u duushay u socota ayay wax alle wixii macdana iyo dahab iyo adduunka ku jiray dhulka ku jiray ayaa soo dabageli weeyaan ama ha lagu aaso ama ilahay baa ku aaso subxana watacala binaadam ha ku aaso amaba wix ilahay ku umayba ha noqoto way dabagelayaan isaga ay raacayaan weeyaan ka yacaasiibi naxli shinnida kuweeda muxuu ahay ragga ah oo kale uma intaa kadib yadcuu wuxuu u yeerayaa rajulan nin buu u yeerayaa mumtali'an buuxa shabaaban dhallinyarnimo ay ka buuxda weeyaan wiil dhallinyaro ahoo buuxa oo dhallinyaro muxuu ahay nimada ay aad ugu muuqato ayuu muxuu u yeerayaa fayadribu ku garaacayaa ood ku dhufanaya bisayf sayf ayuu ku dhufanaya fayaqacuhu wuu u kala jaraya marka wuxuu kala goynayaa jizlatayni laba barbar ayuu kala tuuraya seef intuu qaato dhac siinayaa kadib laba dhinacu muxuu ahaa u kala ridaya weeyaan ramyata alcaradi tuuritaanka meesha leebka lagu tuura cardiga waaaradi qaradka waxaa weeyaan dadka leebka iyo muxuu ahaa warmaha iyo markii lagu toog meel baa mxuu ahaa la qabsadaa kabdhigii waxaa tidhahdaba meesha ayada ah leebkaas marka la tuuro meeshuu ku ekaana intaasoo kale ayuu kala tuuraya midna wuxuu tuurayaa intuu leebku mxuu ahaa tago kanna wuxuu tuurayaa intuu mxuu ahaa leeb tago intaasuu kala tuuraya labada dhinac qofki wuxuu ku dhufanayaa eh, eh, sefty markuu kala dhaca kadibna wuu kala tuurayaa ninkii halkaasuu kala tuuraya uma intaa kadib yadcuu wuu yeeraya wuxuu lehaye isu imow noolow saas ayuu leeyahay fa kadibna waa soo soo qaabilayaan qofkii asaga ahaa isagoo isku dhegayaa caadi qof caadiu noqonaya wuu soo soconaya marka oo qofkii la kala tuuray oo leeb intu mxuu ahaa lagu tuura dhan walba loo tuuray labadiis dhinac weeyaan wayatahallalu waxaa ifaaya wejhu wejigiisa ayaa ifaya yadxaku isagoo qosli wejigiisa ayaa marka aifi wuu qosli weeyaan fa waqti huwa isaga kadalika arrinkasaa uu ku sugan yahay id allahu alla wuxuu soo bixiyey tacala kole almasiixa maryam nabi ciise calayhi salaam ayaa la soo bixi weeyaan qisada marka dajaal ninka la yihahdo intan bas maahan oo wax aad u dheer runtii aad iyo aad iyo aad u dheer fidnadiisana wax sahlan maahan lidalika nabigeena calayi slat slam waatuuna faray afartaa shay allahuma inii acuuduka min cadaabi alqabri wa min cadaabi الnaar wa min fitnati اlmaxyaa walmamaat wa min fitnati اlmasiix اdajaal marka daa'iman o abadan inta salaadood tukata daa'iman dajaal dajaalka eeda maxaa sukin diray waa fidnadan wa naar ayuu wataa waadi insha wa noo iman doontaa iyadoo goosgoos ay noo iman doontaa naaru wataa jannana wuu wataa kan naarta u muuqda waa janno kan jannada u muuqdana waa naar webiga u muuqda dabka waan mxuu aha waa waa waa waa waa webi biyo qaboob oo aad u wanaag badan kan u muuqda muxuu ahaa qabowga u muuqdana waa naar siduu nabiga noo sheegay alayh slat slam fidnadiisa ma yara ma sahlana adig haddii maanta intuu yimaado halkankiisa uu yihahda hali rumey markii la diidana wax alla wixii dukaama iyo dhaqaala iyo nal iyo khayr oo mxuu adduunye oo halkan yalo dhan u kaxaysto oo kadib anagoo wada qaqaawan ama anagoo waxba haysanin lasoo wada istaaga ka warrama yaa ka hari waa la wada rumayni marka lidalik fidnada in ilaahay subxana wa tacala qofku ka badbaadiy mooyne fidna laga badbaada ma ahan fa baynamaa huwa isaga kadalika arrinkaas uu ku sugan yahay wayaan id bacaa allahu id bacaa allahu allah soo bixiyey tacala koray almasiixa kii masiix loo yaqaanay masiix waxaa loo yidhi waxyaabaha lagu sheega waxaa ka mid ah dadka ayuu muxuu ahaa intuu saas u mariyo qofka xanuunsan qofka barasta qaba qofka haakada ayaa badbaadi ayaa caafimaadi jira weya indhoolka bacaa allahu alla soo bialmasiixa kii masiixa ibnu maryam ina maryam aha sala allahu alayh sala allahu calayh wasalam waa nabi ciise weeyaan fayanzilu ilaa nabi ciise waad ogsoontihiin bal rafacahu allahu ilay ilahay baa kor u qaaday subxana wa tacala kor baa loo qaaday qofka ay niminka nasaarada u haystaan inay dileenna shubbiha lahum shabahiisii iyo mxuu ahaa muuqaalkiisii ayaa ninka asaga ilaah subxana wa tacaala uu saaray weyaan marka nabciisa kor buu jira wuuna soo degi doonaa xilligaa soodega waa xilliga asaga weyaan fayanzil wuu soo degaya marka nabi ciise cinda almanaara manaaradda albaydaa ee cad sharqiya dimashq magaalada dimashq dhanka qorax ka bax manaaradda ka xigta ayuu ku degi doonaa bayna mahruudatayni laba muxuu ahaa dhar ama laba mara oo muxuu ala ranjiyey oo raangi la mariyey isagoo muxuu ahaa wata weyaan mahruudataynka waxaa waa raanjaysan yihiin raangi baa la mari weyaan laba mar oo noocaas uu wataa waadican wuxuu tilmaama nabiga ala sl slam sifada uu marka iyada uu leeyahay iyo tilmaamta uu leeyahay nabi ciise alayh slat slam waadican isagoo saa u saartay kafayhi labadiisa calaa calood saa u saartay calaa ajnixati malakayni laba malag garbahooda saa u saartay weyaan saa u socdaa labadiisa calaa caloodna waxay u saaran yihiin laba malag garbahooda saa u saaran yihiin weyaan idaa aaطaa markuu raaraciyo rasahu madaxiisa markuu raaraciyo nabi ciise calayhi salaam qaطra biyo ayaa ka da'a weeyaan waa mxuuah timihii ayaa qoyan weeyaan amaba mxuuah aad bay u qiimo badan yihin oy quruxsan yihiin qof aad u nadaafad badan weeyaan waidaa rafacahu markuu madaxa kor u qaadana taxadara waxaa ka soo daato minhu madaxa sida lul oo kale jumaanka waxaa weyaan kuskuuska fidada ayaa jumaan la yidhahda inta qaalibkaa sida badan marka kuskuuskaas biyo noocaas oho mxu kuskuusan ayaa kasoo daata weyan qurux iyo nadaafad iyo waxaa weeyaan wanaag ayaanabiga kaga sheekaynay alai slat slam waidaa rafacahu markuu kor u qaada madaxiisana taxadara waxaa kasoo daata minhu oo kasoo dhaadhaca minhu xaggiisa jumaanun kuuskuus oo fida u eg ka lulu sida lula oo kale ayaa kasoo daata weyaan oo biyo ah falaa yaxilu oo ma banaano likaafirin gaal oo yajidu helo riixa nafasihi neeftiisa udugeeda ama neeftiisa shiirkeeda helo ilaa maata wuu dhintaa nabi ciise alai sla slam markuu neefsada neefta ayada qofkii ay gaarto oo gaalla wuu dhimanaya uma banaano inuu noolaado markiiba naftaa ka dhici siduu nabigeena cadey alah slat slam wa neeftiisana yantahi wuxuu ka ekaanaysaa ilaa xayu yantahi arafuhu aragiisu meeshuu ka ekaado aragiisa meel alle meeshuu gaara neeftiisana way gaaraysaa qof alle qofka gaaro marka intaas ku nool markiiba naftaa ka dhici weeyaan subxaan allah neeftiisa ay gaarto weeyaan ayib fayalubhu fayalubu wuu hu isaga ayuu raadinayaa kala raadina weyaan waxaa weyaan dajaalkii ala raadinaya marka xataa yudrikahu ilaa uu kaga daba tago luddin meesha baabu ludda la baabludka waxay ku taallaa suuriya iyo filistiin dhexdooda buurahan goolaan la yihahdo joolaan la oo hadda yahuud ay haysato iyo meesha la yihahda khaliil inta u dhexaysa meel ku taalla cafwan ta waa tabariya baabludka waa un muxuu ahaa dimishq agteeda waa kama foga dimishq agteeda weyaan waa suuriya mxu meesha hadda loo yaqaano weyaan cafwan marka baabuludkaas ilaaas kaga daba taga weyaan bibaabuludin afwan baabuludki waxaa weyaan baldatun qariibatun beyt ilmaqdis fi filistiin suuriya maaha waa filistiin waa tuulo oo waxaa weeyaan beyt ilmaqdis ku agdhow oon ka fogeen weyaan hawshaan marka dajaal lagu bursana oo nabi ciise calayhi salaam aad arrinta inteeda badan waxay ka dhacaysaa waa shaam weeyaan meesha lagu bursana oo ilaa laga dila waa halkaas weeyaan nacam xataa yudrikahu ilaa ad kaga halay bibaabludin meesha baabludin la yidhahdo oo muxuu filistiin ku taalla weyaan baytulmaqdis aan ka fogeen fayaqtulu wuu dilayaa uma intaa kadib yatii waxaa imaana ciisa sala allahu aleh wasalam nabi ciise ayaa u imaana qowman qolo u imaanaya qad casamahum allahu allow ka ilaaliyey minhu isaga xaggiisa riwaayaadka qaar waxay leeyihiin markuu arka sida ay u dhalaasho muxuu aha cusbada marka biyo la geliyey ayuu u dhalaalaa ninka la yidhahda dajaal ay leeyihiin weyaan saasay riwaayaadka qaar aa ku soo aroorta weyaan wuu dhalaalaya ninka la yidhahdo dajaal marka fayaqtuluhu wuu dilayaa uma yatii waxaa imaana ciisa calayhi salaam wuxuu imaanayaa qowman qolow u imaanaya qad casamahum allahu alla uu muxuu ilaaliyey minhu dajaal uu ka ilaaliyo muslimiina weeyaan fayamsaxu wuu masaxaya calaa wujihim wajiyaalkooda canugaada oo muxuu inta talaad ka tagtay kadibna galabtii isagoo boor iyo muxuu aha rafaad u timaaday seed yeelaysaa raggaas faqriga ku dhacay iyo dhibaato xoolahoodii oo dhan dajaalay ka raaceen waa dhiboodeen waa rafaadeen xaalad adagay ku jiraan bu'si iyo dhibaato kadibna waxaa weeyaan min baabi alraxmati lahum inuu marka wejigooda masaxa ood wejigooda mxuu ahaa gacanta marya ayuu samaynaya weyaan sal allahu aleh ali waslem fayamsaxu sal allahu aleh waslem fayamsaxu can wujuuhim wajiyaalkooda ayuu masaxaya oo gacanta maranaya wa wuxuu u sheegayaa bidarajaatihim darajooyinkooda iyo boosaska ay ku leeyihin fi ljannati jannada fabaynamaa goor hum huwa isaga kadalika arrinkaa uu ku sugan yahay id awxaa ilaahay iduu awxaa waxaa waxyooday allahu alla weyne tacaala korahay ilaa ciisa nabi ciise waxaa loo waxyooday oo lagu soo dejiyey sal allahu aleh wasalam ilahay baa u waxyooday inii anigoo rabulciah cize ah qad akhrajtu waxaan soo bixiyey cibaadan addoommo ayaan soo bixiyey oo lii ani aan leeyahay laa yadaani awood liaxadin qofna uma sugnaanin biqitaalihim inuu kula dagaalamo cid la dagaalami karto oo iska celin karta adduunkan laguma arka weyaan faxariz waxaad ku badbaadisaa ood mucgelisaa cibaadii adoomahayga ila tuuri buurta tuuri siinaa buurtaas waa waxaa weeyaan addoommahayga geli weeyaan halkaas ayada ku badbaadi halkaas geli weeyaan wayabcau llahu allah soo bixin doona tacaala koraha yajuuja iwamajuuj juuj iyo majuuj ayaad ilahay soo bixin doona subxana wa tacala wahum iyagana min kulli xadabin meel alla meel yara saraysaba yansiluna way ka soo degdegayaan oy hoobanayaan weyaan imtixaan waa niminka ayaga marka waa kuwii uu dalqarnayn markii aad u tagay ay ku yidhaahdeen ina yaajuuja wamaajuuja mufsiduuna fi lard fahal najcalka kharjan an najcala baynah baynahum sadda kadibna uu radmigii iyo mxuu ahaa meel uu ku qufilay weyaan meel buu saaray intii dhuxul iyo dab iyo mxuu ahay gaamur ama laami iyo bira intii laiskugu geeyey ayaa waxaa weyaan meeshii ay ka soo baxayeen ayaa lagu sharay wey halkaas ayaa lagu sharay nimankaas juuj o maajuujka ah waa noocaas weyaan qolyaha qaarkood oo wax qoray waxay leeyihiin waa shiinaha waa shiinahay leeyihiin ya shiinaha hadalka asaga hadal saxa maahan maxaa yeelay ilaaha subxaana wa tacaala qof dadka ayaga ah meel dad ku qabiran waa meel ku xihan shiinahana waa kuwan yaacayaan isli edho ay didayaan ya laakiin shiinaha khatartooda ma yara sida dhabta hadda qolyahan muxuu ah shiinaha waad aragteen qofka hal hal canug ka badan qofkii dhala maxkamadaan la geyni hal cano ka badan qofki dhalabas waa faamilki dhalan soo marka kuwan waa kuwa hadda ugu baqayn ummadda khatarta hadda qolyahan reer galbeedka iyo geerida iyo waxa way dhibaysaa laakiin kuwan geerida iyo waxyaaba waa ku farxayaanba illa iska yaraynayan soo ma marka kuwan haddii ay soo fakadaan waxaan filayaa sidii qolyi beriga muxuu ahaa eh, tataarkii oo kale inay noqdaan ay muxuu ahay bashariyada halaagaan waa wax imtixaan ah laba waxay marayaan hadda laba bilyan ay kusii dhow yihin sooma wax geerin dan kalahana maaha ya imtixaan waa marka qolyahaas yidhi mxuu ahaa juuji maajuuj waa shiiraha markay mxuu aha arkeen tiradooda iyo dhaqankooda iyo sidaa yihiin iyo markaasay malaas dheen kuwaan wax ka daran baa adduunka ma jiraan nacam ayib min kulli xadabin meel alla meel saraysaba yansiluuna way ka degdegayaan way hoobanayaan weyaan fayamuru wuu marayaa awalu awaa'iluhum kuwooda u horeeya calaa buxayrati abariya bad yarayda ama badda loo yaqaano abariya ayay marayaan weeyaan fayashrabuuna way cabayaan maa fiiha biyihii ku sugnaa dhan way cabayaan buxayr abariya waa tii ku kahay muxuu ahaa baabulud waxay ku taallaa joolaan buuraha joolaan oo hadda suuriya ay yahuudda ay ka haysato iyo filistiin ayaa waxaa weeyaan ay u dhexaysaa waa muxuu ahaa bad sidii victoriyadanoo kale ah victoriyadanoo kale noocaasa waxaa biyaheedan ay macaan yihiin biyo dhanana ma ahan oo beeraa lagu abuurta haakada marka waxay soo mari doonaan marka halkaasi soo mari doonaan weeyaan nacam fayamuru uu maraya awaa'iluhum ka ugu horreeya tabariya muxuu ahay buxayrada iyo muxuu ahay badyarayda tabariya loo yaqaana ay marayaan weyaan fayashrabuuna minha maa fiiha wixii ku sugan oo biyo ay cabayaan wayamuru aakhiruhum kooda dambeyn uu maraya fayaquuluuna markaas ay leeyihiin kuwa u dambeeyey laqad kaana waxaa ku sugnaaday oo ahaaday bi haadihi bad meeshaan mxuu ahaay eh, waadigan ama meeshaan badda maratan wakhti iyo mar maaun biyo ayaa ku sugnay meeshaan mar unbay biyo ku jiri jireen ayaga isla socday mxuu ahaa isla socday qaybi hora wixi fuuqsani meeshu waa qalalaysaa marka kadibna kuwa dambe waxay leey meshaan beri biyaa ku jiri jiray subxaan allah wax imtixaan ah. wayuxdaru wayuxsaru waa la mxuu ahaa koobi oo waa la godoomini wayuxshar waa la godoomini nabiyullaahi ciisa nabiga alla ciise ahaa sala allahu caleyh wasalam iyo asxaabu asxaabtiis waa la godoomini xataa yakuuna ilaa uu ka ahaada ra'su thawri dibiga madaxiisa liaxadihim midkood khayran mid ugu wanaag badan oo laga kala gacaylo badan yahy min mi'ati diinaarin boqol shilin oo dahab ah liaxadikum midkiin alyowma maanta in madax loo'aad la helo oo lagu noolaada ayaa boqol shilin oo dahab ah, kaga qiimo badan weeyaan oo faqri iyo dhibaato iyo baahi iyo wax la cunay in la waayo dad on meel lagu xayiray oo meel lagu godoomiyey waa garan kartaan dhibkooda wayuxsar waa la godoominay nabiyullaahi ciisa nabiga alle ciisa sala allah alay slm waasxabu asxaabtiisa waa la godoominay xataa yakuuna ilaa uu ka ahda ra'su thawri dibiga mxua madaxiisa liaxadihim midkood khayran mid u wanaag badan min miati diinaarin boqol shilin oo dahab weyn liaxadikum midkiin alyowma maanta fayarqabu wuu tuugi nabiyullaahi nabiga ciisa calayhi salaam waasabu asxaabtiisa radia allahu canhum ila allahi alla weyne subxana wa tacala ay tuugayaan weyaan ay u tadarucayaan fa yursil llahu tacala alla diraya calayhim juuj imaajuuj waxaa lagu dirayaa annagafa tixri ayaa lagu diri amaba galluun baa lagu diri fii riqaabin qoorta halkaas qoorta waxaa laga gelinayaa galluun ayaa laga gelin ama tixri ayaa laga gelinaya weyaan fa yusbixuuna markaasay waa bariisanayaan farsaa'ay qatla kuwa la baabi'iyey oo la dilay noqonaan hal mar ay wada daadanayaan weyaan ka mowti nafsin naf hal naf say u dhimata waaxidatin ee keliya hal naf say u dhacdoo kale hal mar dhammaantood wada halaagsamayaan weyaan uma intaa kadib yahbitu waxaa soo degay nabiyullahi ciisa nabiga alla ciise calayhi salaat salaam wa asxaabu asxaabtiisa soo degayaan ila alardi arladay soo degayaan weyaan meeshay u soo degayaan oo meeshii ay ku xirnaayeen oo ku xayirnaayeen ay ka baxayaan falaa yajiduna ma helayaan fi lardi arrada mawdica shibrin taaka in la dhigo ilaa mala'ahu waxaa buuxiyey zahamuhum urkoodii iyo wanatnahum qurunkoodii iyo urkoodii yaa buuxi weyaan bakhtigoodii fayarqabu markaasuu alla tuugi nabiyullaahi nabiga alle ciisa sal alla slm iyo waasxaabihi asxaabtiisa radi allahu canhum ila allah alla weynay tuugayaan fa yursilu waxaa diraya allahu alla weyne tacala koraya ayran shimbir ayuu diraya ka canaaqi ayran shimbiro ayuu diraya ka canaaqi lbukhti geela qoortiisaoo kale ah ayuu diraya fataxmiluhum markaasaa bakhtigoodii ay xambaaraysaa fatatraxum waxay ku tuuraysaa xayu sha allah meeshuu alla doono hal mar meeshii dhan buu la laafinaya wax allo wixii juuji maajid bakhtigoodii ahaa iyo nacam uma intaa kadib yursil llah alla dira caza wajal maran roob ayuu dirayaa laa yukinu uusan reebaynin minhu isaga aggiisa uusan reebi karin beytu madarin guri dhooba ka samaysan walaa wabarin amaba guri ka samaysan buul amaba buush amaba waxaa weyaan tima ka samaysan weyaan fayaqsilu aarda arada ayuu dhaqayaa xataa uu kaga tago muraayadoo kale uma yuqaalu waxaa loo dhihi lilardi ardada ambitii soo saar amarataki midhahaada soo saar wadurii soo daa oo mxuu ahaa soo daade barakataki barakadaada soo saar weyaan fa yowmaidin maalinta ayadaa ayaa takulu ay cunaysaa alcisaabatu koox oo alcisaabatu koox dhan ayaa cunaysa oo ka dhargeysa min arumaanati halxab rumaan ah waa gacantan oo kale kuuskaas ayay intaas ka wada dhargayaan weyaan wayastadiluuna waxay haraysanayaan biqixfihaa basadeeda ama madaxeeda ay mxua harsanayaan weyaan basadeeda ay harsanayaan weyaan wa waxaa la barakaynayaa fi risli caanihi ayaa la barakaynaya xataa ina alliqxata neefka geeloo irmaanka ah ina alliqxata irmaanka oo min alibili neefka geela la takfi ay kaga filnaato alfiaama kooxyaala oo min annaas dad ka mid hal neefo geel ah ku filnaanaysaa oo irmaan ah koox oo dad ay ku filnaanaysaa waliqxata tan irmaanka oo min albaqari looda ahna litakfii ay kaafiso alqabiilata min annaas qabiilo dhan oo dad ka mid ah ay kaga filnaata weyaan waliqxata midda irmaanka oo min alhanami ariga ahna latakfii ay kaafiso alfakhida jilib oo min annaas dad ka mid a weyaan fa baynamaa goor hum ayaga kadalika ay rnka ku sugan yihiin id bacaa allahu alla soo bixiyey subxana watacala riixan dabayl ayibatan ee amaba shaqfalahooda waxaad tidhahdaba fataqbidu kadibna waxay qaadaysaa ruuxa kulli muminin mumin la arka ruuxdiisa iyo wa kulli muslimin qof kastoo muslim laftiisa ay qaadaysaa weeyaan wayabqa kadibna waxaa soo hari doona shiraaru naasi dadka kugu sharta badan yataharaajuuna isfulfuulayaan fiiha adduunyada iyo dhulka isku fulfuulayaan tahaaruja alxumuri dameerahaas ay isu fulaan oo kale fa calayhim ku ayaga dushooda ayay taquumu saacatu saacada qiyaama ay ku dhici doonta ciyaada bilah rawahu muslim macaani badana ambaarsan waxaa weyaan khatartiisana ay yareen weyaan imaamka marka waad aragtaan wuxuu ku sharxay iska dhegaysto qowluhu qowlka nabigu u yidhi alayh slat slaam khulatan ama khallatan bayna ashaam walciraaq uu yidhi ay ariiqan baynahuma waa jid udhexeeya weyaan wa qowlkiisa oo uu yidhi bilcayni almuhmala wahaai lmualaa eh, maxaa idin qoran walcayu caydkana ashad lfasaadi fasaadkana ugu daran weyaan yaciiuda aan soo marna waa wdura bidami daali almucjama wahuwa acaali alsnima kuruska meesha ugu sarraysa weyaan wahuwa jamcu dirwatin dirw oo la jamci waa bidami daali wa kasriha walyacaasibu ukuuru naxli shinida mxuu aha raggeeda weeyaan amaba kuweeda labka ah wa jizlatayni uu yidhi ay iطcatayn laba gobol weyaan wاlgaradu alhadafu waa meesha yoolka oo la toogana alladii kaasoo yurmaa la toogta ilayhi lagu toogto binashaabi faleeraha lagu toogto weyaan ay yarmiihi wuxuu tuurayaa ramyatan tuurid ayuu tuurayaa ka ramyi nashaabi leebka sida loo tuuro ila hadafi meesha inuu ku dhac la rabo weyaan walmahruudatu bidaali almuhmala walmucjama bidaali mahruuda iyo mahruuda la yidhahdaba wahiy ayadan athawbu waa mara weyaan almasbuuq ee la ranjiyeeyey qowluhu qowlku uu yidhi ay laa taaqata awood weyaan wاnaqafu duudun waa tixri amaba galluun weyaan wa farsa jamcu fariisin weyaan wa huwa alqatiilu waa qofka la dili weyaan wazalaqatu bidami zaai zaada oo la walaam wazalaqatu zalaqada bifatxi azai zaad oo la kordhaba iyo walaami zalaqa la yihahda wabilqaafi waru'ya azulaqatuna bidami zaai waiskaani laami wabilfaai wahiya almir'aat waa muraayada weyaan wاlcisaabatu aljamacatu waa koox weeyaan wاlrislu bikasri ra'i allabanu cano weeyaan wاlliqxatuna allabuun waa neefka irmaanka ah wاlfi'aamunu bikasri faai wa bacdaha hamzatu mamduuda aljamacatu waa koox weeyaan wاlfakidu min annaasi duna alqabiilati waa qabiilada meesha ka sokayso waxaa weeyaan waa jilibkii nacam xadiid kun sideed boqol iyo sagaalaad wacan ribciy ibnu xiraashin qaala wuxuu yihi ribciy radia allahu tacala anu arda indalaqtu waan tagay maca abi mascuudin alansaari ninka abu mascuud alansaari la yihahdo ayaan u tagay ayaan israacnay ilaa xudayfata ibnu lyamaan radia allahu anhu ardaa saaxib sir rasuli lah sal l slm radia allahu lahu abu mascuud wuxuu ku iga waran maa hay maa iga waran xadii samicta aad maqashay min rasul rasulka al sal slm fi dajaala dajaal iswa ka sheekayna qaala wuxuu yidhi xudayfa ina adajaala yakhruju wuu bixi doonaa wa ina macahu isaga wuxuu wataa maaan biya iyo wanaaran naar weeyaan fa ama aladii kii yaraahu naas dadka ay u arkaan maaan biya fa naarun waa dab oo taxriqu gubta wa ama aladii kii yaraahu naas dadka ay u arkaan naaran dabna fa maaun waa biyo baaridun qabow cadbun macaan weeyaan faman adrakahu qofkii haleelo oo minkum idinki idinka mid a ah, faliaqaxa ku ayibu wanaagsan weyn qaala abu mascuudi wuxuu yidhi wa ana anigana qad samictuhu nabigaan ka maqlay sal slm mutafaqu caleyh xadiidka kun sideed boqol iyo tobanaad an cabdilahi bn camr bn caasi radi allahu tacala anhuma qaluu cabdilahi bn camr qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm yahruju dajaalu dajaal ayaa soo bixi doona fii ummatii ummadayda fayamkutu wuxuu nagaan doonaa arbaciina afartan la adri ma garanaya arbaciina yowman afartan maalmood aw arbaciina shahran ama afartan bilood aw arbaciina caaman waxaa noo sheegtay riwaayada kale oo ahayd arbaciina yowman maalmihiina ay mid ay sano tahay midna bil tahay midna ay usbuuc tahay inta kalena ayaamahay la toota weeyaan fayabcau allahu tacala allah soo bixin doonaa ciisa bna maryam sala allah alay slam kaanahu aba isagoo curwat ibnu mascuud ninkaas la yidha cur bn mascuud waa naad qurux badan u ahaa ayuu u egya weeyaan fayatlubuhu markaasuu dajaal raadinaya fa yuhlikuhu wuu dilaya weyaan wuu halaagaya uma yamkuu wuu nagaanaya annaasu yamkutu annaasu dadku way nagaanayaan sabc siniina toddoba sana laysa aynan ahayn bayna inayn laba dhexdood cadaawatun cadownimo uma yursil allahu caza wajal alla diraa riixan dabayl baaridatan qabow min qibali shaam shaam xaggeeda laga soo diraya falaa yabqaa ma haraya calaa wajhi lardi arada muxua dusheed axadun qof fii qalbihi qalbigiis uu yahay midqaalu daratin dhulacaso qadarkeed oo min khayrin khayr oo imaanin iimaana ilaa qabadatu ay qibdoonaysa waa naftay ka qaadaysa weyaan xataa low ana axadakum midkiin hadduu xataa dahala uu gala fii kabadi jabalin buur calooheeda aduu galo ama calooshiisa aduu gala la dakhalathu dabeesha way geli lahayd calayhi xataa taqbidahu ilaa ay ka qabdooto ay ka soo qaado weyaan kadibna fa yabqa waxaa hari doona shiraaru naas dadka ugu sharta badan fii khifatin shiraaru naas dadka ugu shar badan ayaa muxuu ah hari doona aw baaqi noqon doona fii khifati tayri shimbirta fudaydkeedoo kale lah iyo waaxlaami sibaaci dugaaga caqligiisoo kale la weyaan laa yacrifuuna macruufan caqli muxuu aha wanaag aanan garanaynin walaa yunkiruuna munkaran xumaana aanan inkiraynin oon fayatamaal lahum shayaana shayaanka baa usoo istaago fayaquulu markaasuu yidhahdaa alaa tastajiibuun miyaadan mxuu a dhegaysanaynin oodan mxuu ahay yeelaynin weyaan miyaadan yeelaynin fayaquuluuna waxay leeyihin famaa ta'muruna maxaadna faraysaa fayamuruhum wuxuu farayaa bicibaadati alawhaani asnaamta inay caabudaan wahum ayagana fii dalika arrinka isaga daarun wuu u socdaa risquhum risqi mxuu ahay wuu shumaya ayagoo sidaasnana risqi waa loo shubi xasanun cayshu noloshoodan aad bay u wanaagsan tahay uma yunfaqu waa la afuufaya fi suuri buunka ayaa la afuufaya falaa yasmachu ma maqla axadun qof ilaa asqaa wuu raaraciyaa leytan dhinac ayuu raaraciyaa leyta waxaa weeyaan qoorta iyo mxuu ahay dhankan isla jirta ayaa leyta la yihahda asqa wuxuu raaraciyaa liitan ayuu raaraciyaa warafaca wuxuu kor u qaadaa liitan markuu qofka dhulka dhiga dhinac kalena waxaa weyan kor buu jiraya sooma wa awalu man yasmacu oo yaluutu dhoobeeyo oo hagaajiyo xawda ibilihi geeliisa darka uu mxuu ahaa biyaha ku siin lahaa isagoo dhoobayna oo isku toosina ayaa mxu qofkaas ayaa maqli doona weyaan fa markaasuu mxuu aha suuxi doona oo naftaa ka dhici doonta weyaan wayuscaqu waxaa ayana ahaa nafta laga qaadi doonaa annaasu dadka dhammaantood weyaan uma intaa kadib yursil llah alla diri subxana wa tacala qaala wuxuu yidhi yunzalu yunzil allah soo dejiyey maطaran roob kaanahu asagaba tallu roob yaryar weeyaan tiixtiixa aw adilu tan hore ayaana mxuu aha sida muuqata fatambutu minhu waxaa ka soo bixi doonta ajsaadu naas dadka mxua jirirkooda soo bixi doona iyagoon weli naf ay ku jirin uma inta kadib yanfaqu uma intaa kadib yunfaqu waa la fuufi doonaa fiihi buunkii mar labaada la fuufi doonaa fa idaa waaba iyadoo hum iyaga qiyaamun iyagoo taagan yanduruuna is eegayaan ama wax eegayaan weyaan uma yuqaalu waxaa loo dhihi doona yaa ayo naas u kaalay ilaa rabbikum rabbigiina waqifuuhum istaajiya malaigtaa la dhihi innahum ayaga mas-uuluuna waa la weydiin doonaa uma yuqaalu waxaa la dhihi doonaa akhrijuu soo bixiya bacha naari dadka muxuu ahaa naarta qaybta looga talagelay fa yuqaalu waxaa leeyahy min kam inteen ka soo saarnaa miiqa imisaan soo saarnaa fa yuqaalu waxaa la dhihi min kulli alfin kun la arkaba tiscumiatin wa tiscatan qof ka soo bixiyey kunkiiba subxana allah oo naarta la geyn doona juuj u badan siduu nabigeena noo caday alai slat fadalika ka isaga yowma waa maalin oo yajcalu uu yeelay alwildaanu mxuu aha wiilasha yaryar ay u samaysmi doonta shiiban ciro weyaan amaba ka yeeli doona wiilasha yaryar mxuu ahaa shiiban yowmamaalin wa yajcalu yeeli doona alwildaanu wiilasha yaryar shiiban ciro u yeeli doona weyaan oo ciro ka yeeli doona wadalika maalinta ayada yowma maalin wan yugshafu la faydi doona can saaqin gomada rabbi wa saaqun yaliiqu bijalaalih wacadamatihi wasulطaanihi wakibriyaahi wamalakuutihi wadaatihi tabaaraka watacaala alliitu safxat lcunuqi qoorta dhinaceeda ayaa liit la yihahda weyaan wa macnaahu yadacu wuxuu dhulka dhigi doonaa safxata cunuqihi qoortiisa mxu dhinaceeda wayarfacu wuxuu kor u qaadi doonaa safxatahu mxuu ahaa qoortiisa dhinaceeda kale aluqra ee kale xadii kun sideed boqol iyo toban iyo labaad an waxaa laga wariyey xadii kun iyo mxuu ahaa sideed boqol toban iyo koobaad waan anas radi allahu taala anu qala wuxu anas qaala rasu rsulkan wuxuu yidhi sal slm laysa ma ahan min baladin magaalo ilaa haddii ay jirto sayatahu waxaa geli doona oo ku istaagi doona gudaheeda addajaalu dajaal ilaa makata walmadiina maka iyo madiina mooyane walaysa ma ahan naqbun meel bannaan amaba albaab ama jid oo min anqaabiha meelheedaba bannaan furjada ah haahay oo muxuu ah dilacsan ilaa haddii ay dhacdo calayhi dushiis waxaa ahaaday almalaaikatu malaaig baa muxuu ah saafin ayagoo muxuu ah safan taxrusuhumaa maka iyo madiina ilaalina fayanzilu wuxuu degi doonaa marka ninka layihado eh, ninka la yihahdo dajaal bisabkhati caraseesha ama caraeesha waxaa tidhahdaba meesha ah ayuu ku degi doonaa waa dhanka galbeedka magaalada madiine weyaan fatarjufu kadibna waa gelgelin doonta almadiinatu magaalada madiina alaaa rajafaatin saddex muxuu aha jeer ay gelgelin doontaa weyaan sibaaqda iyo meesha caraseesha ay ku taalla juruf ayaa la yihahda meel la yaqaano wey magaalada madiine ku taallo nacam dad waxay sheegeen mararka qaar meesha qasri baa ka dhisay meel aan aad ugu fogayn waxay yidhahdaan qasrigaa waxaa loo dhisay boqortooyada guri ay dhisatay meesha ku taal rag marka akhyaar ah oo fahamka ula qaloocday ayaa waxay sheegaan oo yidhahdeen gurigaas waxaa loo dhisa dajaal meesha lagu martiqaadi laha waa waxyaabaha qaraaibta dhacay ka midta qofka haddii aad axdaasta iyo waxyaabaha dhaca uu nusuusta uu iskaga dejiyo waxyaabaha dhibka keena oo inxiraafka keena oo diinta inay qalloocato keena oo fahamka qallocinay ka mid tahay wax sax maaha wax jirana maaha isku meelna maaha waa meelo kale fog meeshaan caraseeshunabay sheeg waa gooni carashayshjuruf ay ku taallaa tan waa buur meellaho muxuu aha halkaa ku taalla oo la dul dhisay marka waxyaabahaas fahamka qaloocan dadka in lagu wareeriy runti ma ahan qofka ansaafu lmutacalimiin dadku ay dhibayaan qofki inuu waxna og yahay waxna uusan ogayn waxay keenaysaa marka inuu muxuu ahaa jahli murakab intuu yimaado kadibna nusuustii meel aynan ku habboonayn uu saaro kadibna waxyaaba badan rag baa waxa ku wacdi dadka oo cajalada ka duubay oo wax sheegay sax ma ahan wax jirana ma ahan waa duwan yihiin meesha buurta ay ka dhisanta boqortooyada mxuu ahaa guriga iyo meesha sibaaqda caraseesha way kala duwan yihin laba meelood kala duwan weyaan nacam fayanzilu fayanzilu markaas uu degi doona bisabakati meesha caraeesha ama caraseesha ayuu ku degi doonaa fatarjufu waa gelgelin doonta almadiinatu magaalada madiina alaata rajafaatan saddex gelgelisho ay gelgelin doontaa fayaruju waxaa u baxa minha fayurij allah bixiya minha xaggeeda kula kaafirin gaal la arka iwa munaafiqin ayaa mxuu ahay baxa weyan rawahu muslim xadiid kun iyo sideed boqol toban iyo labaad wa canhu anas waxaa lagu radi allahu taca anhu ana rasul rasulka al sl l slm qal nabigan wuxuu yidhi yatbacu waxaa raaca dajaalu dajaalka min yahuudi asfahaan yahuudda ree asfahaan waa kuwaan iraan ku nool weya haddaba ku nool yihin sabcuuna alfan toddobaatan kun calayhim dushooda ay hata tayaalisatu muxuu ahaa koofiyadii iyo qalansawadii ay u suuran tahay ayaa raaci doona weeyaan kuwan xataa hataa iraanta sheegta ayaanba waxaan ka duwneenba ayaga yahuud wax badan kuma kala duwan rawa muslim xadii kun sideed boqol iyo toban iyo saddexaad wacan umi shariikin radi allahu tacala canha anaha umi shariik samicta nabiya nabiga ka maqay sal sl min qul isagoo lan layanfiranna way ka carari doonaan oy ka baxsan doonaan annaasu dadka min adajaali dajaal ayay ka carari doonaan filjibaali buuraha ayay ugu carari doonaan buuraha laga fuuli doonaan rawah muslim xadii kun sideed boqol iyo toban iyo afraad wacan cimran ibn xusein radi allahu tacala canhuma qal wuxu yhi cimraan samictu waan maqlay rasul lah baan ka maqlay sal sl m yquul isagoo lan maa bayna khalqi aadama nabi aadam uunkiisi intuudheaysa ilaa yaam saacad saacadda yaama dhicitaankeed intu udhexaysa maa bayna khalqi aadama nabi aadam khalqigiisa intuu dhexaysa ma ahaanin ilaa qiyaami saacad saacadda qiyama maadaas waa naafiye weeyaan ma ahaanin ilaa qiyaami saacadda qiyama ilaa ka dhacda amrun arrin iyo xaalad oo akbaru ka weyn ka dhib badan oo ka xumaan badan oo ka culays badan min adajaal dajaal ma jirto weyaan maalinta nabi aadam la uumay ilaa maanta maalinta mxuu ahay qiyaamada ay ka dhacdo arinka weyn dajaal ifnadiisa lama arko w rawahu muslim qof naar i dab iyo janno qof cirki amar siina qof dhulku amar siina qof muxuu ahaa kunuusdii iyo wx dhulkan ku jiray soo saara qof ummaddii taajiriintayd hal mar faqiirin ka dhiga xoolahadii qof iska kaca ay dabakacayaan soo socd intuu yidha ay dabakacayaan adna aad meesha ka murtaxan ku haraysa fidna yar maahan xadiid kun sideed boqol toban iyo shanaad wan abi khudri radi taala anu can nabi nabiga sal slm qal nabigeena wuxuu yidhi yakhruju dajaalu dajaal ayaa soo bixi doona fayatawajahu wuu u jeesan doonaa fayatawajahu waxaa u jeesan doona oo aadi doona qiblahu xaggiisa rajulnin oo min almuminiin muminiinta ka mid ah fayatalaqaahu la kulmi doona almasaalixu dadka hor muxuu ahaa socodkaa qolyaha dalaa'ica la yihahda waa dadka muxuu ahaa inta aan qofka madaxweynaha la gaarin dadka ka soo sokeeya weeyaan waxaa la kulma marka almasaalixu qolyaha hor socodka ah ama hordhac ayaa la kulma masaalixu bisiin weyaan masaalixu dajaal dajaal hordhaciisa kuwa ah oo mxuu ahaa horsocodka ah kuwaas ayaa la kulma weyaan ninkii asaga ahaa fayaquuluuna waxay u yidhahdaan ayna tacmidu xaggeed u qasdaysaa wuxuu dhahaa marka acmidu waxaan u qasdaa hada ninkan alladii kaasoo kharaja soo baxay waa dajaal weyaan fayaquuluun waxay leeyihiin lahu isaga awaa maa tu'minu birabbina rabbiganaga ma rumaysnin miya fayaquulu wuxuu le maa birabbina khafaaun rabbiganaga qarsooni kuma sugna rabbiganaga wax qarsoon ma ahan weyaan indhoolkan mxu bahalka isha fiiqan ma ahan weyaan fayaquuluun waxay leeyihin iqtuluuhu dila fayaquulu waxay leeyihin bacdum barkood libacdin barkood waxay u leeyihiin alaysi miyaynan ahayn qad nahakum miduu inka reebay rabbukum rabbigiin dajaalka rabbi leey an taqtuluu inaad dishaan axadan qof duunahu isaga oonan muxuu arkin tii liinka reebay sooma ahayn fayanaliquuna bihi way la aadayaan ila dajaal dajaal ay la aadayaan faidaa ra'ahu markuu dajaal arka almuminu faidaa ra'ahu markuu arka almuminu muminka markuu arka qaala wuxuu leeyahay yaa ayuha annaas wardadow ina hada kanaytu addajaalu waa dajaal aladii kaasoo dakara uu sheegay rasu rasulka al uu sheegay sal allah alay slem ninkan ad ujeedaan maarata waa dajaalki beenaalihii aad nabiga sheegay sal alla ly slem fayamuru wuu faraya adajaalu dajaal bihi isaga fayushabbaxu calool ayaa loo seexina weyaan dhulka la dhigi waa la weri fayaquulu markaasuu le khuduuhu qabta oo washujuuhu dara daqar wejiga iyo indhaha madaxa lagala daalo wey hala daqro fa yuwasacu markaasaa muxuu ahaa laga badinaya oo loo badinaya fa waxaa lagu waasicinaya ama loo badinaya dahruhu dhabarkiisa iyo batnuhu calooshiisa darban garac si fiican baa loo kululaynaa weyaan fayaquulu markaasuu leeya wamaa tuminuu bimiyad rumaysnayn fayaquulu wuxuu le anta adiga almasiixu kii masaxnaa oo isha masaxnaa alkadaab ee beenaad ayaata weyaan fa bihi waa la faraya oo dajaalkii afari fa kadibna waa la kala jeexi bilminshaari minshaar baa lagu kala jeexi min mafriqihi timaha meesha ay ku kala sheexaysmaan oo bartamaha muxuuah timaha ay ku kala dhacaan ayaa laga saari xataa yufraqa ilaa loo kala tuura bayna rijlayhi labadiis lugood ilaa ilaa eh, mxua labada dhinac loo kala rido ayaa waxaaba mishaarka la saari weyaan uma intaa kadib yamshi dajaalu dajaal ayaa dhex soconi bayna alqicatayni labada qaybood oo ninka loo kala jaray muminka ahaa qiimaha badnaa ayaa waxa uu dhex maraya weyaan qayb intay taalla qayb intay taalla dhexday ayuu saa mari uma yaquulu wuxuu le lahu isaga qum istaag wuxuu la hadlayaa ninkii uu dilay qum istaag fayastawi wuu ekaanaya qaaiman isagoo taagan uu istaagaya weyaan uu noolanaya qofkii uma yaquul wuxuu leeya awa tuminu bii mimay rumaynaysaa fayaquulu wuxuu leeya maa ma aanan kororsanin fiika adiga iyo arrintaada iyo xaaladaada ilaa basiiratan caddayn inaad muxuu aha tuugii oo dajaalnaatu maa aad igu sii caddaata weyaan uma yaquulu wuxuu leeya ayuha naas wardadow inahu isaga laa ma fali kara ani markuu idili kadib biaxadin qof min annaasi dadka qof ka mid ah xumaan kuma samayn karo aniga qof iga dambeeyo cadaabi doona oo muxuu dili doona lama arko way haka dhegaysanina fayahuduhu dajaalu dajaal ayaa marka muxuu qabto liyadbaxu inuu gowraca fayajcalu wuxuu yeelay allahu alla weyne maa bayna raqabatihi qoortiisa muxuu inta udhexayso ilaa tarquwatihi iyo labadan lafood oo waxaa weyaan dhuunta eh, ka yara sarrayso inta udhexaysa ayaa waxaa la yeelaya nuxaasan bir nuxaas baa la gelinaya adeeg badan falaa yastaicu ma awoodo marka dajaal ilayhi isaga sabiilan wadda uma hela wayo ma gowrici kara fayahudu markaasuu qabani biyadihi gacantiisa biyadayhi labadiis gacmood iyo warajayhi labadiis logood saa u qabani fayaqdifu bihi markaasuu meeshii dabkii muuqday od watay aad ku turaa weyaan fayaxsabu waxay umalayan annaas dadka waxay u malaynayaan anama qadafa inuu ku turay ila naari naar wainama in kala mahna ulqiya waxaa lagu turay fi ljanati janna lagu turi weyaan faqala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal l slm haada ninkaas hayto wiilkaas shahaadatan xagga shahaadada iyo shahiidnimada cinda rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda oo rabbi alciza subxana wa tacala agtiisa inta shahiida ninka ugu sarreeya oo ugu weynaan badan weeyaan saasuu muxuu nabigeena alai sala slam rawahu muslim warawa albuhaariyu bukhaarina xadiidka u wariyey bacduhu barkiis ayuu wariyey weeyaan buhaari bacdahu barkiis ayuu wariyey bimacnaahu macnihiis ayuu ka wariyey weeyaan hada wallahu aclam wsal allah wslam ala abdi rasuli mustafa almasaalixu hum alkhufaraau waa dadka muxuu ahaa horsocodka ah iyo watalaa'icu dadka horsocodka weeyaan